allah nabiyadiisana aybka wax ka miduu u wayooday wixii uu u waxyooday marka waa ogyihiin nabiyadu wixii kalena nabina ma oga cid kalena ma oga dariiqaas oo waxyigaaho nabi ilaahay ugu waxyooday dariiq aan ahayn qaybka qofka wax uga sheegaa waa beenaale waa beenaale dariiqaas dariiq aan ahayn qofka wax uga sheega qaybka falaa yudhiru calaa kaybihi axada qaybkiisa ilaahay cidna uma muujiyo ilaa man irtadaa min rasuuli axad uu doortay oo rasuula un ma ahani rasuul uu doortay waa u waxyoodaa qaybka wax ka mid u sheega jannadu waa qayb naartu waa qayb allaah waa qayb haddana ilaahay wax badanuu iska sheeg sifaadiisa wax ka mid ah uu nabiyaashiisa usoo waxyooday jannadiiyuu noox nooga warramay naartiiyuu nooga warramay bacfigiiyuu nooga waramay qaybka waxa laga og yahay waa intaas ilaahay ka sheegay inta ilaahay ka sheegay jannadu waa qayb wax la arkay maan qayb waa wax kaa maqan naartu waa qayb bacfigu waa qayb qiyaamihu waa qayb allah waa qayb qaybka markaa dariiq kaloo wax looga ogaa kara ma jiro ilaa waxyi maahane waxyina cid aan nabi ahayn ilaahay kuma soo dejiyo marka qof kastoo qeybka ka warama oo dariiqaas nabiyaalka dariiqaan ahayn uga warama waa midkaas midka wax sheega ah oo beenalaha baabu maa haadaa midkaanu baabu bayaani maa shay caddayn la caddaynaayu baab yahay jaa yimid fi lkuhaani kitaab gaablooyayaalka ku yimid iyo wa naxwihim kitaab gaablooyayaalka wixii la mid ah rawaa muslim imaamu muslim wuxuu ku wariyey fii saxiixii saxiixiisa can bacdi aswaaji nebiyi nabiga xaasaskiisa gabalka miduu ka wariyey bacdigaas oo sidaas loo ibhaamiyey haba ka dhibi maaha sababtaa mar haddii la yidhi waa aswaajtii nabiga gabalka mid ah waa saxaabi wa jahlu saxaabiyin laa yadur haba ma dhibo bacdigaasna waa xafsa binti cumar sida abu mascuud ibraahim ibnu uu kitaabu اlأطraaf ku sheegay waa xafsa rawaa muslimu muslim wuxuu ku wariyey fii صaxiixihi can bacdi aswaaji nebi nebiga xaasaskiisa gobol ka mid ah salى اllahu calayhi wasalam can inebiy nebiga wuxuu ka wariyey bacdigaasu salى اllahu calayhi wasalam annahu nabigu qaala inuu yidhi man ataa qofkii u taga caraafan qof wax sheeg ah qof wax sheega dadkii u taga qofku raba ha dadka wax sheegaa qofo dariiqu u maraa beentaas qaar buugaag shaydaanoo faalku ku qoran yahay rogaan oo kutuba rog a ah la yidhahdaa kutubaad maqlaydaan waa buugaag faal lagu qoray buugaag faal oo shayaadiinu qortay weey sida dhulka loogu faaliyo kalaa ku qoran kitaaba rogaa ah la yidhaahdaa markuu u tagaa wuxuu hadal uga bilaabin hooyada magaceed mar haddaad maqashooyadan magaceed qeybna la raadinayo waa ariiqi waa dariiqii oo waxayn kuhaanka iyo kitaab gaablooyaalka qaar waxaynu sameeyeen dhulka inay faraha ku xarxariiqaan oy kadib fiiriyaan qaar waxay fiiriyaan xidigaha qaar tusbaxyay rogeen oy tiriyaan qaar waxa weeyaan waxbay ruxaan dumarka baa u badnaadeene dhiil iyo waxbaa la ruxaa markaasay waxaad u malayn qofku asagu dhaqaaqima iyaguna waa dhaqaaqeen qaaba iyagu yaqaan inay u dhaqaajinaya marka qaar fooxay shidaan fooxaas markay shidaanay cimaamad udaan markaasay qalka laalaadiyaan oo iska dhigayaan wax waxyi kusoo degaya kulli waa isku ah, ama fooxa shido ama tusbax ha tiriyo ama se waxa weeyaan macnaha tusbax tirin waxaa loola jeedaa tusbax lagu leeyahay qeyba lagu ogaana taasaan ka hadlaya ama waxa weyan xidiga fiiriyo ama dhulka ha xariiqo ama kutubaan rooga ha faal ha sameeyo kulligood waa un isku mid shayaadiina u waxyoonaysa waana xaaraan man ataa qof alla qofkii u taga caraafan qof wax sheeg ah oo fasa'alahu weydiiye can shayin shay ah, shay qofkii weydiiyey shay qayba iiga waran waxaas culammadu waxay yidhahdeen weydiintaas oo nabigu ka hadlayo sala allahu calayh wasalam waa weydiin aad u weydiinaydo aada ogaatid oo qaybkaas wax ka ogaatid qofkan jiranu goormuu raysa baadidii maqneed halkay taalla cilmi aad ka koobsatid waa middaas taas weeyaan midda oo la ceebaynaya oo la inkiraya waa middaas waa cilmi aad ka kororsatid laakiin hadduu u weydiinayo qofkan ma sixroolaa oo ma wax sheegaa mase ma aha isaguu rabaa inuu ogaado horta qofku wax sheeg ma yaha mise ma aha sida ibnu sayaad oo kale nabigu u weydiiyey sala allahu calayh wasalam ibnu sayaad wiil yahuudiyuu ahaa waa loo sheegay cunugu waa wax sheegay nabigu sal اlahu alay slam waa u gambada isagoo mumuule wax sheegay uu u gambada hooyadiisa aragtay marka wiilka hooyadiis aa nabiga aragtay sal اlahu alay slam kaasay tihi maxamed ree maxamedaa ku gamban shib uu aamusay nabigu hadday iska aamusayo arrintiis waa caddaale qaabku wax u mumuuleeyaha la ogaalah oo la maqlila waa u tegey markaasuu yidhi wara maxaad aragtaa markaasuu yidhi carshi ayaan arkaa oo biyo kor saaran nabigu wuxuu yidhi carshigii rabbi maahane waa carshi ibliis waxaad aragtaa kii rabbi maaha ma aha markaasuu nabigu gacantiisa wuxuu ku qabtay fartaqib yowma ta'ti الsamaau bidukaanin mubiin aayaddaas kaasuu yidhi gacantaas ku jira kaasuu huwa duk duk ku jira dukna waa luqatun fii dukaan aayadii lafdigeedi xaraf kelimad ka mida wey ah. nabigu wuxuu ku yidhi iksa falan tacduwa qadraka dulli ha kugu dhaco dullow qadarkaaga ka gudbi maydida ah. dulli ha kugu dhaco oo dullow qadarkaaga ka gudbi maydida oo qadarkii waa maxay in shaydaanku kelimad dafo u sheego intaas waa qadarkiisi waa shaqadii lagu yiqiin laakiin intaas kama badi karo nabigu sal اlahu alيه waslm marka wuxuu wax u weydiinayey inuu ogaado qofku wax sheeg ma yahay mise ma ah culimmadu marka waxay yidhahdeen haddii qaabkaas loo weydiina haddee nabigaa u weydiiye waa banaanta waxaa lamida yidhahdeen culimmadu caajisgelin haddii loo weydiina inuusan waxba ogeyn ala tusaa dadka waxba inuusan ogeyn alatusa oo wiil soomaaliyaaba sameeyey hiblaayo islaanta la yidhaha ma gafto waxa ay sheegto waa biyo kama dhibcaan aa layidhi jilamad yaru biyo ku soo shubtay markaasuu inta afduubay oo afduubkiina dufan yar mariyey kaasuu yidhi jilamadaas xaa ku jira qalkay rogtay madaxay kor u qaaday indhaha caddayda markaasay tidhi wax un dufan dufan un leh wax ah, sidaasaa ku jira birtaas yartaan anugu ku soo shubay qofka gara waayo waxa ku jira qalbigayga wax ku jira iyo jirkaygana warkamaayuu yidhi kadaabad inaad tahay annagu awal waa ogey laakiin dadkaan tusay marka culammadu waxay dhahdeen weydiinta noocaasa oo asaga lagu caajis gelinayo waa banaanta laakiin weydiin asaga cilmi laga kororsanay oo isaga la doonaya in cilmi laga korsado qofaa ka maqan baadiyaa maqan qofkaa jiraan taas wey midda xaaraanta oo la diidaya ama aas leedahay waxna ma oge hana doonin hana rumayna bal iska weydi qof bu ka boqol u taliyaa la yidhi ad leedahay hana rumayn hana kaas wey midda xaaraanta in la beeniyaa waajib man ataa qofkii u tagu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam caraafan waxshaag oo fasa'alahu weydiiya can shayin shay oo fa sadaqahu u rumeeya lam tuqbal looma aqbalo lahu qofkaa salaatun salaad arbaciina yowman afartan maalmood lafdigaas lafdigii saxiix muslimka maaha lafdiga saxiixu muslimka fa sadaqahu kuma jirto yowmanna kuma jirto lafdiga saxiixulmuslimku waa sidaan soo socota man ataa caraafan fa sa'alahu can shaycin lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leyla waa saas ah. man ataa caraafan fa sa'alahu can shaycin intaas waa muslimku waa weli fa sadaqow kuma jirto lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leyla saas wey lafdiga saxiixulmuslimku lafdiga saxiix muslimku waa noocaas marka qofkii qof wax sheega weydiiya ama ha ka rumaysto ama yuu ka rumaysana ha yidhaahdo ama waxna rumayna mayno beenina mayno iska weydiinayna waa isku mid afartan habeen iyo maalmahooda wax salaama laga aqbali ma wax salaama laga aqbali ma imaam nawowi raximah اllah wuxuu yidhi sharaxa muslimka salaada laga aqbali ma hadii la yidhi macnaheedu wuxuu yahay wax ajara ka helima laakiin macnaheeda ma hadhaw soo qalleeyaa laleey hadhaw soo qallee la dhihi ma markaa fartanku dhammaato faradkii waa ka dhacaa hadduu tukado faradkii waa ka dhacaya shaarixana waa idiin dhigaya masalada laakiin soo qalle ma la dhahayo oo farqiga u dhaxeeya ka gudi maydo iyo ka ansixi maydo in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo laga aqbali ma salaadaas ma gudin mana ansixin haddii la yidhaahdo faradkiiba kama dhicina waa lagu leeyahay wey laakiin haddii la yidhaahdo ma laga aqbalayo wax ajra keeni ma wey wax ajra keeni maa salaada u tukado macaasidaas iyo dunuubtaas uu sameeyaa baabi inay ajarki u heli lah macaasidaas iyo dunuubtaas uu sameeyey taasaa baabi'inayda ajarkii uu heli lahaa ajarkii uu heli lahaa taasaa baabi'inayda marka lafdiga saxiix muslimka waa inaad garaabto lafdigan lafdi ku dhow imaam axmedaa wariyey isaga laftirkiisana farqiga udhaxeeya oo imaam axmed wuxuu wariyey man ataa araafan fasadaqahu saas weeyaan oo asna fasalahu aan ku Ah. inta kaleeto waa iskala mid laakiin fasalahu aan ku jirin lafdiga imaam axmed oo lafdiga imaam axmed waxa weeye man ataa caraafan fasadaqahu bima yaquulu lam tuqbal lahu salaaة arbaciina yowma waana صaxiix calaa shardi muslim صaxiix calaa shardi muslim wey man ataa caraafan fasadaqahu qofkii wax sheen u tagay ka rumaysta bimaa yaquulu waxa uu sheegaa lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowma afartan maalmood wax salaada lagama aqbalo marka salaad lagama aqbalo waxaa muuqata inuusan gaaloobin afartan maalmood sababto a qofka gaalooba afartan kuma xirna aqbal la-aantiisu weligiisba laga aqbali maha salaad iyo qofka hadduu gaaloobo oo islaamka ka baxo afartan kuma xirna aqbal la abadkiisba laga aqbali maa marka inuusan gaaloobinaa muuqato ee hadduu gaaloobo afartan la dhihi maa salaad iyo soon iyo midna wax laga aqbalaaba laarko weligiisna waa saas ilaa uu islaamo waa inuusan gaaloobin وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحده من أطاع قفكي أتغى كاهنا كتاب قابلو قف وحشاك أقفكي أتغى فصدقه وأرميه bimaa yaquulu waxa uu leeyahay faqad kafara waa ku gaaloobay qofkaasu bimaa diinkii unsila la soo dejiyey calaa muxamedin nebi moxamed korkiisa lagu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam rawaahu abu daawuud ayaa wariyey man ataa qofkii u taga kaahinan kitaab gaablow qof wax sheeg ah fa sadaqahu rumeeya bimaa yaquulu waxa uu sheegaa faqad kafara waa ku gaalooday qofkaasu bimaa diinkii unzila lagu soo dejiyey calaa muxamadin sal اlahu alay wasalam oo quraan iyo sunno ahaa ah. quraan iyo sunno xadiid iyo qur'aan labadaasaa nabiga lagu soo dejiyey labadiiba waa ku kufri sababtuna waxay tahay labadoodu waxay sheegayaan qaybka allah maan cid kale ma oga qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayb ila اllah qur-aankii sidaasuu leey irka waxa ku sugan iyo dhulka waxa ku sugan oo qaybka ma oga allaha keligiiso allaha keligiiso cid kale qayb ma oga qur-aankii saasuu leeyay sunnadiina nabiga sala allahu calayh wuxuu leey laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhacaya allah maan cid kale ma oga marka qur iyo sunnaba waa ka kufriyey qofkaas waa ka kufriyey rawaha abu daawuuda wariyey waana xadiis saxiixa xadiisku laakiin lafdiga abi daawuud faqad kafara maaha ee waxa uu faqad beri'a ah mima anzala allahu calaa maxamedin faqad kafara maaha lafdiga abi daawuud ee lafdiga abi daawuud wuxuu yahay faqad beri'a ah. qofkaasu beri uu ka noqday mima anzala allahu calaa maxamedin nebi maxamed wixii alla ku soo dejiy beri uu ka noqday qofkaas ka beri qofkii ka noqdana hadda waa ku kufriy saas wey lafdiga abi daud walilarbacati afartii waxaa u sugnaaday afarta sunankaa wey wlxaakim xaakimna u sugnaaday wa qaala wuxuu le yidhi xaakim صaxiixu waa صaxiix calaa shardihima bukhaari iyo muslim shardigooda uu saxiix ku yihi xaafidu dahabina waa ku waafaqay albanina waa ku waafaqay can abi hurayrana uga sugnaaday man cataa qofkii u taga caraafan wax sheeg qof ah oo kaahinan ama kitaab gaablow oo fasadaqahu u rumeeya bimaa yaquulu waxa uu sheegayo faqad kafara waa ku gaaloobay qofkaasi bimaa diinkii unsila lagu soo dejiyey calaa muxamedin nabi moxamed korkiisa sala allahu calayh wasalam diinkii nebi moxamed lagu soo dejiyey qofkaas waa ku kufriyey tanna ayada laftigeeda xadiidkan laftigiisa wahmiyaa ku jira walilarbacati afarta sunanka hal midna uusan weri walilarbacati unaleesho hal midna ma iska daa afartooda xaafid ibnu sida u wahmiyey markaasuu ku raacsho fatxubaarigu sida ugu yaalo sunankaa wariyey fatxubaarigay ku taala iyo ahlucilmi kale oo sidoo kale ugu wahmiyo ka horreeyey shaarixa waa inii sheegaya xadiiskan iyo bayhaqi iyo xaakim ayaa wariyeen axmed iyo bayhaqi iyo xaakima wariyeen min can abi ka wariyeen ee afarta sunankaah ma warin xadiiskuna xadii aiixa ah. xadii saxiixa wey marka wahmigaasaa ku jira xaafid ibn xajar iyo iskaga raacay iyo culummo kaloo sida yidhaahdeen xaafid ibn xajar oo sida yidhaahdeen iskaga raacay ee ma aysan warin xadiidkan marka oo xaakim iyo axmed iyo bayhaqi ay wariyeen qofkii qof wax sheega u taga oo waxa uu sheegaya ka rumaysta inuu diinkii nabiga ku kufriyey ayuu sheega xadiiskan xadiidka hor imaam axmed aan ka sheegnayna waxaa ku sugan man ataa caraafan fasadaqahu bimaa yaquulu qofka u taga qof wax sheega oo ka rumaysta lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowma afartan maalmood salaad lagama aqbalo afartan maalmood salaad lagama aqbalan waxay tusa inuusan gaaloobin sidaas darteedu imaam nawowi wuxuu yidhi itifaaqii culummadoo dhan ay isku waafaqeen inaan hadhow qalla laga dalbay macnaheeduna waxay tahay faradkii waa ka dhaca faradkuna wuxuu ka dhaca qof muslimka labadaas xadiid marka see loo jamcin laba dariiq ayay culummada ku kala jaciyeen dariiq horta waxaa jira asagu leh man ataa caraafan fa sadaqahu waa gaalnimo hadduu u rumeeyo hadduusan u rumayno iska weydiiyana gaalnimo maahane waa ku oo gaalnimadii weynanka badneed maahane waa kufru duuna kufr waana midkaas mid kala leeyahay afartan salaadood laga aqbali maaha afartan salaadood laga aqbali maa mid kala leeyahay waa midka u taga laakiin aan ka rumaysan mid kale leeyahay diinkii nabiga waa ka kufriyeyne waa midka ka rumaysta culamada gobolaasaas ku jamciyeen laakiin taas riwaayada axmedaa diiday riwaayada axmed midkii rumaystay kaasay leedaha laga aqbali maa afartama musala kii rumaystay leedaha ah, fa sadaqahu aa ku jirta waana calaa shardi muslim waxaa markaa ay tahay in lagu jamciyo sida ahlucilmiga gabal yidhaahdeen sidqigaa la kala fiirin hadduu is yidhaahdo qofkaanu qaybkii ogya taas ishkaal yar kuma jirto inuu gaaliyo qaybkii ogya oo uu u rumeeyo si inuu qaybkii ogya taas wax shakiya kuma jirto maxaa yeelay waa beenin kitaabkii sunada la beeniyey qul laa yaclamu fi samaawaati waalardi اlgayba ila اllah allah maana cid kale qaybka ma oga kanuna qaybkii ogya hadduu waa beenin marka laakiin hadduu arrin u sheego roobaa darida aa uu yidhi abaaraa dhacee markaas is yidhi rumuu sheegayaaho waa kelimadii shaydaanku soo dafay uu is yidhi saasuu ugu rumayna markaas ku gaaloobima ilaa kelimad shaydaan soo dafay oo run ah inuu marmar sheegayo wax sheega nabiga noo sheegay sal allahu alay wasalam nabiga noo sheegay soo ma jeedin marka kaas way mid kale leeyahay afartan maalmoodan ay afartan habeen wax salaada laga aqbalay ma mid kale leeyahy waa midkaas mid kale leeyahay waa gaaloobay gaalnimadii weyneedna oo weynanka badneed waa midka is yidhaahda qaybku ogi oo si muطlaqa u ogya kaasna waa midka gaaloobay marka hadduu si juz iyaa ugu rumeeyo is yidha halkan miduu unku sheegaa waana midii shaydaanku soo dafay kuba gaaloobayo gaalnimadii weyninka badneede waa kufrun duuna kufri kufrigiisu kufriga laleeyahay waa kufriyey waa kufrun duuna kufri hadduu si mulaqa ugu rumeeyo oo sidaa qayrku og yahayna waa kufriga abarka ayuu diinta uga baxay sidaasaa ugu fiican in loo jamciyo waliabi yaclaa waxaa u sugnaaday bisanadin jayidin sanad jayid ah can ibni mascuudin cabdilaahi bn mascuud waxaa uga sugnaaday milu xadiidkan oo kale mawquufan xaal yahay mid ku eg cabdullaahi bn mascuud maaha marfuucanade mawquufan abi yacla mawquufnimuu ku wariyey maaha marfuucan maaha ee waa mawquufan isagoo cabdilaahi bn mascuud ku eg isagoo ku eg nusqooyinka gabalay ku qoran tahay marfuucan waana khada ee waa mawquufan وعن xمrاan بن xusayn marفuucan xaal nabiga loo kor yeelay laysa minaa naga mid ma ahan ayuu nabigu yidhi salى الlahu عalيه waslm man tabayara qofka asagu wax baasaysta qofka asagu wax baasaystaa naga mid ma ahan oo tuduyira lahu ama loo baaseeyo waa loo baaseeyey waxaasaan arkay shimbiraan guriga ku kor arkay geliil guriga kor saaran war maytaa jirta reerka maytaa gashay waaba dhibaataa jirta waxbaa reerka ku soo socda ummadda nabiga ka mid maaha waa loo ama asagaa baasaystay waa isku mid ow takahana asagaa wax sheeg noqday asagii ayaa qeyb ka warame noqday kaahinlow ah eh. ow tukuhina lahu ama asagaa wax loo sheegay isagaa u tagoo yidhaa ii warrama takaxana isagaa kitaabgaablow noqday ow tukuhine asagaa wax loo sheegay inta u tegey wax sheegyadii inta u tegaa wax loo sheegay ow saxara asagaa wax sixray ow suxira lahu asagaa loo sixray isagaa loo sixray waa maxee qofu inta u tegayuu ley wax ii sixir ummadda nabiga ka mid maaha ah, ka mid maaha ummadda nabiga qofka inta qof u taga wax ii sixir yidhaahdo nina u tegaya wax markaasuu leeyahay gabar islaameed iima diiday oo ii six aniga hayga daba orode gabaraa shaydaan u tegayda sixroolaa markaasa leedaa ninka ii sixir waa iga sii jeedaahe ii sixiro igu soo xir aniga ummaddii nabiga ka mid maaha qofka qof inta u tagayda wax ii sixir waman ataa qofkii u taga kaahinan kitaab gaablow qof wax sheeg ah oo fasadada u rumeeya bimaa yaquulu waxa uu leeyahay faqad kafara waa ku kufriyey bimaa diinkii unsila lagu soo dejiyey calaa muxamedin nebi moxamed sala allahu calayh wasalam rawaahu bazaara wariy biisnaadin jayid warawaahu xadiiska waxa wariyey adabaraaniyu biisnaadin xasan waa xasanu liqayrihi ee dabaraani riwaayadda uu wariyey dacfiyaa ku jira oo nin daciifaha ku jira dabaraani awsadkuu ku wariyey zamcat ibnu saalix nin la yidhahdaa ku jira oo daciif ah zamca ibnu saalix nin la yidhaha ku jira laakiin shawaahidda kaleeto ayuu ku qawiyogoo xasanun liqayri ku noqona ee sanadka dabaraani isagu ma ahan xasan lidaatii ma ahan maxaa yeele zamca ibnu saalixa ku jiro daciif warawaa xadiidka dabaraaniga wariy biisnaadin xasan min xadiid ibni cabbaas duuna qowlihi waman ataa ilaa akhirihi intaas wama socoto ee inta horoo ah laysa minaa man taayara ow tuayira lahu ow takahana ow tukuhina lahu aw saxara ow suxira lahu intaasu weri intaas wey dabraan intuu ibn cabaas ka weri qaala baawiyu imaam baawi imaam lbaqawi wuxuu yidhi raximahu llah imaam lbaqawi a'imadii shaaficiyada ayuu ka mid ahaa laqabkiisa waxaa lagu naynaasaa muxyi sunna kii sunnada nooleeyey muxyi sunna aa la yidhaahdaa magaciisana waxaa la yidhaha alxuseyn ibnu mascuud ibnu faraa ashaafici caalim ayuu ahaa aad sunnada ugu gargaara shan boqol toban iyo lix hijriyadu markay ahayd ayuu dhintay shaarixuna intaba waa idiin sheegaya qaala baqawiyu imaam lbaqawi wuxuu yidhi kutub aad u faa'iido badanuu leeyahay macaalimu tanziila ka mid oo tafsiirka ah aad u faa'iido badan tafaasiirta farakutiriska ah ee la ictimaado ayuu ka mid yahay oo tafaasiirta qur-aanka kuwa ugu cajaa'ibta badan ka mid a ayuu leeyahy macaalimu tanziil ayuu leey waan yar yahay waa mukhtasar laakiin waxa weeyaan jawhar weeye waxaa ku yaalla wax la heli karo ma sharxi sunana waa iska leeyo lixiyo toban mujalla maktabadana labaduba waa yaalli kitaab fiqiya oo la idhaha tahdiibna waa leey oo aad u faa'iido badan oo fiqu shaafici ah qaala albaqawiy wuxuu yidhi alcaraafu wuxuu rabaa inuu kuu kala sheego caraaf iyo kaahin xay kala yihiin caraaf quraafayste iyo kaahin kitaab gaablow xay kala yihiin khuraafayste iyo kitaab daaluuxay keliyi waa caraaf iyo kaahin alcaraafu caraafku alladii waa midka yadacii sheegta macrifata alumuuri arrimaha inuu garanaa bimuqadimaatin waxyaala ka soo horeeya uu ku garanaa muqadimaaddaasoo yustadallu bihaa loo daliishado cala almasruuqi shaygii la xadhay meeshuu yaallo wa makaani daallati baadidii joogto iyo wanaxwu daalika marka fiiri caraabka waxay culummadaasi ku fasireen wax dhacay laakiin adiga kaa qarsoonu ka warrama waxaa la yidhahdaa waa qayb nisbi ah baadidii lagaa haday meelay taallo adiga waa qaybay kaa ila waa kaa qarsoonteen laakiin dadkao dhan qaybka maaha ilaa qofa waa ag taallaa kii hadayaaba ogda qayb mulaqa maaha baadida marka aadaa lagaa xaday meeshay taallo qayb mulaa maaha dadkao dhan ka jaahiliya ilaa kii xadayaaba ogi laakiin waa qayb nisbiyaho dadka badankoodu ma oga marka caraafka waa wax dhacay ayuu dariiq beena uga warrama inuu sheego calaamadaan uu daliishadaa taas waa qowl wa qiila waxaa la huwa alkaahin waa isku mid oo waa mutaraadifaat labada kelimo waa mutaraadifaan mutaraadifaan wey labada kelimo waa isku macno waa isku macno walkaahinu kaahinkuna huwa ladii waa midka yukhbiru ka waramaa can ilmuqayadaati waxyaalaha lagu qariyey fi lmustaqbali wax aanba dhicinoo ayb mulaqa ah waa qayb mulaqa oo waxaan weliba dhicin hebel caruura u dhalaa hebel waa dhimaa hebelaa jiraa rooba imaana abaaraa dhece cuduraa imaana caafimaada la hela hadhow hebelaa kursiga ku fadhiisana oo dadka ka qaraagta waxa weya dadka jagadoonka ka burbursada wey kursiga waad helaydaa xoogaagaa iska bixi leey hmm. marka aybka oo mulaqah oo weliba waxaan dhicin ah kuwa ka warramana kaahina la yidhahda saas u kala qaadeen culammada gaba walkaahinu huwa ladii waa midka yukhbiru ka waramaa can ilmuqayadaati waxyaalaha la qariyey fi mustaqbali mustaqbalka lagu qariyey wa qiila waxaa l alladii waa midka yukhbiru ka waramaa camaa fi damiiri waxa qalbiga ku jira qalbigaa waaa ku jiro iirida qalbigaa waxaa ku jira waa kaasaa kaahin qaarna waxay yidhahdeen awliyada oo ka warran beentaas qaara waxay yidhaahdeen askari markaad la joogto ishaabaa la fiiriya wuxuu ku fiirina hadduu askari tababaran yahay beenaale inaad tahay iyo in kaleeta naxnaxidaaduu fiirina qof iska dabiiciyo iska caadiya haddaad tahay inadan dambilaahi wuu ku fahma laakiin haddaad sharcido qaba wey balaayuu sidaan waana dembiile marka war ishaabaa la ilaashada markaad askari la joogto oo qaar khuraafaysayaalaa sheegayaan caalim markaad la joogtana carabkaa la ilaashada yidha kelmadii kaa soo baxda uu leey waa xaq waa baail waa qalad gafaad ku hadasho carabkaagaasa la ilaashadan awliyo markaad la joogtana uurkaa la ilaashadan yidha kawar qalbigaagaas isagoo qalbigu iska daalacahira ah, meelahaan kale shaqaba kuma le dii wax yar ay ku soo dhacaan qurunkaas u jeedaya ilaahay marka xaal loo ilaalaa fiidi dii qaar carabkii la siiyey oo qaar indhihii la siiyo qalbigiina awliyadii la siiyey ilahay xaal loo ilaalina meesha ilahay looga baqila aawa subxaan allah marka uurkaaga ilaah maana aadmigu ma oga waa been ma oga waqaala abulcabaas taqiyudiin ibnu taymiya wuxuu yidhi alcaraafu caraaf ismun waa magac magaxoo lilkaahini kitaabgaablowga u sugnaaday midka kutubaha roga walmunajimi kan xibdiga sheegaa waramaani midka faalshowga dacaadka faraha ku muda ah, aalshowga hmm, faalshowga waa yaqaaniin soomaalidu saddex waa ahlunaar ay yidhahdaan saddex waa ahlunaar dhuljeexjeex jariida koritaag iyo jinni lula waa saddex aalunaara yidhahda oqo oga ah, saddex aalunaar wey ah, dhul jeexjeex waa midka dhulka faraha ku mudayo faalka ah, jariida koritaag waa midka xiddigaha fiirinaya halkaa kor u taagay oo la hebel hebel la degayo uu leey jinni lula waa habraha maryameeyo boodboogo bagay oo kusoo dhaho beenha ii sheego bilahan kugu dhaariya ilaah waa hayaaiin wey saddex ahlunaar w mm-hmm. saddex ahlunaar wey saasay yidhahdaan soomaalidu iyo wanax wixii lamid ah. maahan kuwan kaliya kaahin xidigasheeg faalshooy iyo wanaxwi wax alla wixii lamid ah kulli waa wada kaahin uleey kulli waa wada kaahin oo miman dad ka yatakalamu hadla fii macrifati haadihi umuuri arrimahan garashadooda ka hadla bi haadihi duruq lagu garto duruqdaas ee qaybkii looga hadla duruqdaas beenta wa qaala ibnu wuxuu yidhi fii qowmin qoom qoomkoo yaktubuuna qora abaajaad abjada abjad oo macallimiinta hadda magaalada maqaan macallimiinta miyiga marka carruurka loo keeno waxay uga bilaabi jireen abjad huwas quday kalamo sacfas qurasha waxaasay u dhihi jireen waxaasna waxay tahay xuruuftii oo carabiga ka koobneed a lagu dabdiyo waa xuruuftii waxay rabaan inuu xuruuftan uu ku barto hikaadi waxaasay ku barbaraya intaas ayuu ka rabeen saddex dariiqaa loo adeegsadaa marka xuruuftaas waa in in waxa weya abjadaas in xuruuftii iyo hikaaday waaas waa mid ta labaad wuxuu yahay in jubalka xisaabtooda lagu barto waxaa la saartaa qofkaasu wuxuu dhintay شhan boqol iyo intaas marka laba xarafaad soo qabane oo xarafba cadad sheegayo markaasaa leedahay intaasuu ku dhintay ah, yusri uu ku dhintay oo kale kadaa uu ku dhintay xuruuf unbaad sheegay xuruufta marka qof alla qofka ajada yaqaan haddaad yusri tiraahdo ya iyo siin iyo ra waa fahme ah, oo yusri haddii la yidhaahdo ya-dii oo kale waa toban siinkuna waa lixdan siinkuna waa lixdan ra-duna waa laba boqol marka haddaan yusriyu ku dhintay nidhaahno waxaa isku dartaa laba boqol iyo waa laba boqol soo ma jeedis qofkii laba boqol iyo todobaatan ku dhintay inaad tiraa horta markaad leedahay maatab yusri yusri yuu ku marka oo xuruuftan qaab wax loogu xisaabay leeda oo maalan fiiriya marka koobaad siday u kala horeydo abjeed soo maahan waxaa laha bacd waaxiday faa'iidaydaa maxaa hamsa u horeyda hamsadu waaxiday faa'iidaydaa bacduna inaynay faa'iidaydaa abjad daala ku xiga somaan afar abjad maxaa ku xiga ha shan wow aa ku xigta lix zaay aa ku xigta toddobo xa aa ku xigta sideed ba aa ku xigta sagaal ya aa ku xigta toban kaafaa ku xiga labaatan laamaa ku xiga soddon miimaa ku xiga afartan nuunaa ku xiga konton siinaa ku xiga lixdan caynaa ku xiga toddobaatan faa ku xigtoo sideetanay tustaa saaba ku xiga sagaaشhan qaafku waa boqol ra'du waa laba boqol shiinku waa saddex boqol ta'du afar boqolay tustaa fa'du شhan boqolay tustaa kha'du lix boqolay tustaa daalka toddoba boqol daadka sideed boqol da sagaal boqol qaynka kunu tusaa saas wey saas wey marka xuruuftaas xisaab ahaanay u isticmaaleen jumalka lagu tiriya jumlooyinka lagu tiriya hadaad rabto shaygan waa kun inaad tiraahdo qayn keliya haba ku filan ah, ma garat day kala tira kale kala dhimantahayna laba xarafaad ka soo qabseen jumalka laba qaabkaas marka dhib male ayaduna taasuna dhib male tan saddexaad wey midda xaaraanta oo waa maxay in qeyb lagu ogaado oo qeyb lagu raadiyo ah, magacaa maxamed ah, miimka wuxuu tusi jiray markaasa l isku dhufana uruufta xuruufta ay ka koobaya magacaaga a ah xisaabtan lagu dhufana dhufashadaas dhexdeedu ka faalina marka ah, taas wey midda xaaraanta cabdullahi bn cabaasna uu ka digaa middaas marka ee in hikaad ahaan loogu barto maclimiintu midday dhigayeen iyo in xisaabta jumalka lagu barto midna dhib male ah, midna dhib male midna dhib male wa qaala bnu cabaas wuxuu yidhi fii qowmin qoom oo qoraya abjada wayanduruuna fiirinaya fi nujuumi soo ma jeedin xidigahay fiirinaa waa dad wax sheega qaala cabdullahi bn cabbaas wuxuu yidhi maa araa ma uu arkayo araa bifatxi lhamsa waa loo dabdiyey sharaxa inin dhigaye uraa bidammi lhamsana waa loo dabdiyey haddii la damiyo maa uraa u malayma maa uraa u malaymaa man facala qofkii sameeya daalika arrinkaas lahu qofkaas inuu u sugnaaday cindallahi alla agtiisa min khalaaqin wax nasiiba ah wax nasiiba qofaan ilahay agtiisa kulahayna waa gaal wax nasiib ah inuu ilahay agtiisa qofkaas kuley u malayna waa dadka wax sheegana ibnu abi shayba weriye iyo cabdirasaaq iyo bayhaqi waana saxiix laakiin shaarixa fiiriya marka uu sharxayo afarka isagoo m afarka maba sharxine marfuuc ahaan xadiis uu uu u sharxay una takriijiyey waana daciifkaas kaasna maba ahana midka uu sheekh maxamed cabdiwahaab uu sheegay ee waa midka mawquufka saxiixa cabdullahi bn cabaasna ka sugan fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alwlaa masalada ugu horaydaa annahu shaniya laa yajtamicu kulmi maa oo qalbiga banu aadanka ku kulmi maa tasdiiqu lkaahini kitaab gaablow in la rumeeyo maca aliimaani bilqur'aani qur-aanka rumayntiisa la jirkeeda labadaasu qalbiga ku kulmaya man ataacarafa fasadaqa bimaa yaquulu faqad kafara bima unsila calaa maxamed marka nebi maxamed diintii lagu soo dejiyey inaad rumaydo oo dhahayda qaybka allah ahadaan ahaynu ma oga iyo kitaabgaablow qaybaad ogahay leh inaad rumaydo qalbigaad ma wada geli karaan ah, mid ayaad qaadanaysaa midaad qaadanaysa aaniyatu maslada labaada ataliixu cadayn weeye biannahu tasdiiqaasu kufrun gaalnimo inuu yahay naloo cadeey waa gaalnimo wax sheeg haddaad u rumaydo aaliatu masalada saddexaydaa dikru man qof inaloo sheegay waya tukuhina lahu wax loo sheegay oo qofka wax sheegaa keliya maaha qofka dembiga ku dhacaya ee midka wax loo sheegay bafiiri hadda dunuubtaan oo dhan dadkii u tegey aba laga hadlaa soo maaha ka waran kii loo tegey xad u malaynay midkii u tegayaa la qur-aanka waa ku kufri ka waran midkii loo tegey Ah, balkee joogaa isagu waa daaquud isagu oo sheeganaya sifo ilaahay iska lahaa oo qeybka in la og yahay isagu marka qofka wax loo sheego iyo kan sheegayaaba kufriyay hayaan araabixatu masalada afrayda dikru man qof in la sheegay waayo tuduyira lahu wax loo baasiiyey waxaasaan arkay markaasaa la balaa soo socota alkhaamisatu masalada shanaydaa dikru man qof sheegidiis waay suxira lo wax loo sixray maaha dembiga wax le sixroolaha kaliya ee qofkii qof inta u taga yidha wax ii sixirna asna dembiga waxbuu ku leeyay asaadisatu mas'alada lixaydaa dikru man qof la sheegidiis weeye taclama bartay abaajaad abjada qofkii barta oo wacnaha ku faashadaa laga hadla midka ku faashada wey asaabicatu mas'alada toddobaydaa dikru lfarqi waa farqi in la sheegay bayn alkaahini kitaabgaablowga iyo walcaraafi quraafaystaha laba shubho iyo jawaabtood shubhada koobaad waxay tahay qaar faalshowyaalka ka mid a ah waxay yidhaahdeen faalku waa bannaanyahy waxaana noogu daliila xadiidka saxiixulmuslimka nabi maxamed aa yidhi sala allahu wasalam kaana nebiyu min alambiyaai yahudu faman waafaqa khatahu fadaaka nabi nabiyaalka ilahay ka mid aha faalka dhigi jiray saxiix muslimkuuna ku yaalla qofkii waafaqa nabigaas faalkiisii fadaaka jais kaas waa bannaany xadiiskaasan haysanay jawaab jawaabtu waxay tahay alcilmigu horay uga jawaabeen boqolaal sano ka hor ayay hore uga jawaabeen waxayna tahay jawaabtu ma maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiil shayga haddii lagu xiro wax mustaxiil ah mustaxiil inuu kutusa waxaa nabigu ku xihay in khadkaagu waafaqo nabiga iskiisii nabiga iskiisii inuu waafaqo iyo inuusan waafaqin saad ku kala ogaa karta ma ogaato waxaa lagu xihay wax aan la ogaa karin oo mustaxiil hay marka mustaxiil lagu xidhay asna waa mustaxiil wey sidaas darteeda culammada muslimiintu waxaan ka fahnay yidhi ina laka nahyinayo aysan noo banaanayn abu sulaymaan alkhadaabi sidaas yii saasaa laga fahma bal fiiri tafsiirka abu cabdillaahi alqurtubi aljaamic liaxkaami qur'aan suurat اlaxqaaf aw ahaarat min cilmi markuu sharxayo markuu harxa fiiri wuxuu ka soo naqlinayaa ibnu اlcarabi imaamkii ahaa inuu yidhi nabigii hore dariiq lagu ogaadaa ma jiro khadkiisii maadaama dariiq lagu ogaadaa uusan jirin ma banaana ee xadiidkan laga fahma khadaabina wuxuu ka soo naqliya xadiiska waxau tusaa in naloo diiday sidaas uga jawaabay nawowi laftigiisuna siduu uga jawabay sharx muslim marka taas jawaabteedu waa sidaa ee ka fiirsa qurdubiga iyo sharxa muslim labadaba shubha soomaalidu iyadu ay samaydo oo u gaar kuwa faallowyaalaho soomaaliya waxay yidhaahdeen faal nabi maxamed aaba yidhi sala allahu alayh wasalam faal hanaan rumayn hanaan beenin nabi maxamed wuxuu yidhi qofka rumeeya waa gaal u yidhi ee goormuu yidhi yaan la beenin waxayna yidhaahdeen sababtu waxay ahayd mid faan dhigayaa nabigu soo dul istaaga yidhaahd markaasuu yidhi waa maxay waxa dhigayda waa faal markaasuu yidhi hadda bal haddaad dhigtay muxuu kuu sheegay markaasuu wuxuu ii sheegay caawa inaan qabayo oonan cashaynin markaasuu yidhi hadda nakeen inaad cashaydaan kutusaa hay leeyihiin marka beenaalayaalku nabigu waa waday ninkii gurigiisa meel agtiisaa uu dayd iyo meel la fariista uga sameey martida miyiga meelaa la dejiyaa oo geed iyo waxbaa loo habeeya meeshuu fadhiisay meeshii markuu seexiyey cunto iyo casho u sameeyey markii kaloo dheel dheelmaya inta yimid uu geed ka sokeeyo seex nabiguna waxay yidhahdeen bal been isku rakiib oga nabiguna ninuu ugu dhiibay cashadi uu yihi ugeed ka geed kaas geedkaas jiifa halkaas ula dhaqaaqdi orag ugeed kii soku u geyina kiina waa qabo habeenka subaxdiga nabigu yimid ay leeyihi beenaalayaalku markaasuu haye eh, adigii shala dhigayo faal waa qada caawe ma cashayd caaw markaasuu yii maya afkayyaan qaba war xala miyaan cashe laguu keenin ma lai keenin raadkiiyaa marku dib u qaadaysaa mid ka sokeeyaanu geed jiifaba weelkiina isagu ag yaalla kadib markaasuu nabigu yidhi ay leeyihiin beenaalayaalkaasu faal hana rumayn hana marka meeqad aa ku jirta o waxaa ku jira nebi maxamed oo lagu been abuurtay oo waxyaabuhu gaalnimo ku sheegay laleeyahay nabigu ma diidin subxaan allah nabi maxamedna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam man ataa caraafa fasadaqahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamed waa ku kufriyey nebi maxamed diinka lagu soo dejiyo qofka wax sheeg rumaysta nabiga qofka ku been abuurtana nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alayh wasalama man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofka igu been abuurta isagoo kasaya naarta boosuu kalayo uu ku dego ah, wuxuuna diyaarsaday naarta meeshuu ka degi laha qofka marka beentaa sameeyey iyo qofka sii sheegaya labadoodana waa isku mid xaaraan wey sheekadaas in ummadda loo sheega ila looga digaya maahane waxaa sheegi kari kaliya qof uga digaya dadka ole been weeye nabi ma dhihine ka carab laakiin inaad tidhahda nabiyaa yidhi fal yaan la rumayn yaaman la beenin subxaan allah waa been ama aad tidhaahdo saxaabadiyaa faalshow ku jiri bismillah ah. faalshow kuma jirin saxaabada marka been weeye fakatay ee waa in laga daba tago ummadda looga diga allah subxana wa tacala alam sala allahu calaa nabiyina xadiiska waxaa lasoo soo xifdinaa lafdiga muslim oo aan korka ka sheegay kaasaa lasoo xifdinaa lafdiga muslimka oo aan korka ka sheegay kaasaa la yska raba in la soo xifdiyo